alxamdulilah rab alcaalamiin رب allahu وصلى الله wacalaa aali muxamed rabi shrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul uqdata min lisaani yafqahu qowlii waxaynu ku soo guda jirnay kitaabkii sharxu qadri nadaa waballi sadaa gaar ahaan waxaan soo gaadhnay nawaasibta oo waxaan ku jirnay nawaasibta xarafka u dambeeya ee an a sharaxeedan ku dhex jirnay markaa waxaynu nidhi loo yaqaano almasderiya waxay leedahay saddex xaaladood marka loo eego waxa ka horeeya inuu ka hormaro cilmi haddii cilmigu ka hormaro waa mukhafafatun min athaqiila wax kalena kuma banaana ficilka ka dambeeyana waxa u waajibay laba arrimood sheekhu inagu yihi in la rafciyo haddii uu yahay in kaana mudaarican mucraban khaaliyan min naasibin wa jaazimin arrinta labaad ee u waajibaysa wuxuu nagu yidhi waa in lagu kala saaro waa in la kala saaro anta iyo ficilka laguna kala saaro xaraf ka mid a afar xaraf xaraf xarfu tanfiisa oo siniyo sawfo uga jeedo iyo xaraf loo yaqaano xarfu nefyi xarfu nefyigu wuxuu uga jeedaa laa iyo lan iyo lam saddexa keliya uga jeeda oo abuxayaan wuxuu odhanayaa oo lam yuxfad fi ma walama labada dhexdood laguma soo xifdiyo iyo in lagu kala saaro qad iyo in lagu kala saaro low intaba tusaalayaashii waa ka bixiyey kolkaa ibnu hishaam isagu wuxuu wataa inay waajib tahay arrintaasi laakiin maxamed ibnu maalik isagu wuxuu odhanaya fasligaasi waa axsan buu odhanaya in la kala saaraay waa axsan buu isagu odhanaya wain yakun ficlaan walam yakun ducaa walam yakun tasriifuhu mumtanica falaxsanu lfaslu biqad aw nafinow tanfiisin awla waa qaliilu dikru low saasuu odhanaya wain yakun haddii uu yahay maa qabliga waxa ka horeeya ficlan ficil hadii uu yahay wain yakun haddii uu yahay ficlan ficil haddii uu yahay walam yakun aanu ahayn ducaa ficlu ducana aanu ahayn walam yakun aanu ahayn tasriifuhu ficilkaa tasriifkiisu mumtanican mid mumtanica oo reebtoon fal axsanu sida wanaaga badan li alfaslu waa in lagu kala saaro bu ohanaya biqad qad waa in lagu kala saaro aw nafyin ama nafyi waa in lagu kala saaro aw tanfiisin ama tanfiis waa in lagu kala saaro ow low ama low waa in lagu kala saaro wadikru low wa qaliilun wadikru low low in la sheegaa qaliilun iyadu way yartahayba marka halkii isagu wathani fasluhu mina bixarfin min isag intaas kugu ururiya waa cilmi khulaasaysan halkaasu dhexyaala marka markaa isaga wuxuu qabaa axsan buu qabaa inay tahay in la kala fasliya ee waajib ma qabo waajibka yaa qaba ibnu hishaam baa qaba markaa taasi waa mukafaf min athaqiila markay ahayd athaniyatu ka bilaabmay ila tahay athaniyatu xaaladda labaad an yataqadama waa inuu ka hormaro calayha anta dhanun dhani waa inuu ka hormaro dhanni waa inuu ka hormaro fayajuusu waxaa bannaan an takuuna inay ahaato hiya anti mukhafafatan mid la fudeydiyey min athaqiilati thaqiila laga fudeydiyey fayakuunu wuxuu ahaanayaa xukmuhaa xukunkeegu wuxuu ahaanayaa kamaa dakarnaa sidaynu soo sheegnay wayajuusu waxa kale oo bannaan an takuuna inay ahaato naasibatan naasiba inay ahaataana way bannaan tahay wahuwa ay ijraau dhanni calaa aslihi min hayri ta'wiilin alarjaxu waa midda raajixa fi qiyaasi qiyaaska dhexdiisa midda raajixa kuwaa wey walakharu sida faraha badanna wey fii kalaamihim naxwiyiinta kalaamkoodana saasaa ku fara badan walihaada walihaada tarjiixaa darteed walihaada walikowni an naasibatan bacda dhanni arjaxuu waakharu ajmacuu quraadu waxay ku ijmaaceen cala nasbi nasba ayay ku ijmaaceen fii qowlihi la nasbiye tacaala allah sareeye aliflaamiim axasiba annaasu dadkuma waxay maleeyeen an yutrakuu in laga tegayo waاkhtalafuu quraadu waxay isku khilaafeen fii qowlihi allah qowlkiisa tacaala allah sareeye waxasibuu waxay ogaadeen sida cindigooga anlaa takuuna anhu xaaliya shaniye laa takunu inayna sugnaanayn fitnatun fitno waxasibuu waxay maleeyeen anlaa takuuna inayna sugnaanayn fitnatun fitno faquria waxaa la akriyey bilwajhayni labada wej baa la akriyay annabi wrafcide wejkii nabihi iyo wejkii racib waa la ariy haddii cilmigu ka hormaro wax cilmina tusinaya waa mukhafafatun min athaqiila ficilka ka dambeeyana laba arrimood u waajibaya rafcuhu iyo fasluhu minha labada arrimood baa waajibaya ta labaad xaaladda labaad ee antu ay yeelanaysaai waa inuu dhanni ka hormaro waxaa ka hormaraya dhanni baa ka hormaraya dhanni xuruuftiisuna ha eegana waa wixii daniga faa'iideynayay de haddii uu ka hormarana waxa banaan inay noqoto mukhafafatun min athaqiilati mukhafafatun min athaqiilati iyo inay noqoto naasibo mastariya labada saa kuu bannaan haddaynu ka dhigno mukhafafa min athaqiila waa wejkii ahaa ijraau dani mujra alcilmi ijraau dhanni mujra alcilmi dhanigii baynu maransiinaynaa aynu ku dureersiinaynaa halkii cilmiga kadib maxay noqon mukhafafatun min athaqiila iyo inaynu idhaahno waa naasiba masteriya naasiba masteriya markaynu lena waa ijraau dhanni calaa aslihi min gayri tawiilin limaada liana tawiila khilaafu asli de sooma tawiilku muxuu kasoo horjeeda asalka sooma markaa dhanigiisi haddaynu ku dayno maxay noqonaysaa naasibatun naasibo masteriya ay noqonaysaa markaa keliya ka horma waa intaa haddii cilmigu ka hormaro waynu isla garno mukhafafatun min athaqiila hadduu adaba dani ka hormaro ka waran hadduu dani ka hormaro jaaza wajaaza labada wejba way labada wejba way banaayiin inay noqoto mukhafifa min athaqiila oo la dureersiiyo meesha cilmiga iyo inay noqoto naasiba masteriya oo la idhaahdo cilmiga waxaa lagu xambaaraya daniga asalkiisii min hayri ta'wiilin labada qowlba banaan saa darteed waxay ku ijmaaceen in la nasbiyo aayadda qur-aanka aliflamim axasiba annaasu an yutraku quraada cid akhriday dee in la rafciyo oo la sugo ila afcaal khamsa nuunta inay sugnaato cid akhrido ma jirto quraada way ku ijmaaceenba in la nasbiyo nasba hadday noqotana maxay noqotay naasibatun masderiyatun waana ijraau dhanni calaa aslihi min gayri ta'wiilin wakhtalafuu khilaafkan maaha khilaafkii madmuumkaa waa khilaaf tanawucii weeyaan ah, waa khilaafkii tanawuca weeyaan ikhtilaafu tanawucii wey waxasibuu allaa takuuna iyo allaa takuunu kolkaa waa la isku khilaafay quraada qaar waxay akhriyeen allaa takunu qaarna waxay akriyeen allaa taquna allaa takuna labadaba de nebigeena lagala kulmay labadaba nebiga aya u akriyo dee waxa weeyaan iyadu waa waa kulan wey qur-aanku waa saas ikhtilaafkan la diida kii madmuumka ama ikhtilaaf tanawuc baa la tanawu ikhtilaafu tanawuc markaa haddaynu nidhaahno waa ijraau dani calaa asli min hayri tawiini naasib misteriyaad ka dhigi haday noqoto ood ka dhigtid ijraa dani calaa mujra cilmina maxay noqon mukhafafatun min athaqiil marka halkaana maxaa nooga soo baxay xaalada labaad oo ah in lagala hormaro dhani labada qowlna ay ku banaayihin anaba sidan athaniyatu xaalada labaad an yataqadama waa inu ka hormaro caleyha iyada dhanu dhani wa inu ka hormaro fa yajuuz waxa banaan inay ahaato fa yajuuz waxa banaan an takuna inay ahaato hiya anti mukhafafatan inay ahaato mid la fudeydiyey min athaqiilati in laga fudeydiyey faykun wuxuu ahaan xukmuhaa anta xukunkeegu kamaa dakarnaa de saynu soo sheegnay saynu soo sheegnay ijraa dani mujral cilmi muhafafa min ahaqiini noqono ficilka ka dambeeya waa la rafcinde sooma wayajuuz waxaa banaan an takuuna inay ahaato hiya anti naasibatan naasiba inay noqotaana way banaan tahay oo naasiba markay noqonaysa wa ijraa dani calaa aslihi min gayri tawiilin wahuwa tarjiixaasi waxaad ohanaysaa baan ujeeda wahuwa nasbaha la nasbinayo ee lagu alarjaxu isaga ayaa raajixaba fi lqiyaasi qiyaaska isaga ayaa raajix kua ah. wlakharu isaga ayaa fara badan fi kalaamihim nimanka waxa weeyaan carabta kalaamkoogana isaga ayaa ku fara badanba walihaada tarjiixa nasbuhu raajix noqday darteed ayay ajmacuu quraada u celide nuxaadaha odhan nuxaadba ku ijmacay ajmacuu quraa way ijmaaceen nasbi nasba ku ijmaaceen fii qowlihi allah qowlkiisa la nasbiyo tacaala allah sarreeye aliflaamim axasiba annaasu an yutrakuu markaa yudraku waxaa lagu nasbiyey an baa lagu nasbiyey waxaana ka horeeya ficil dhani faa'iideynaya maxayna noqotay naasibatun masderiya wakhtalafuu waxay isku khilaafeen quraadu fii qowlihi allah qowlkiisa tacaala allah sarreeye waxasibo allaa takuuna allaa takuunu allaa takuuna oo faquriya waa la akhriyay bilwajhayni labada wejba waa lagu akhriyey annasbi warafci baa lagu akhriyey marka haddaad nasbidna waa naasiba masderiya uun haddaad rafcisina maxay kaa noqon waxay kaa noqon mukhafafatun min athaqiila xaaladii labaadna waa taa athaalia xaaladda saddexaad allaa yasbiqa waa inaanu ka hormarin allaa yasbiqa waa inaanu ka hormarin haa anta cilmun cilmi waa inaanu ka hormarin walaa dhanun dhanina waa inaanu ka hormarin fa yatacayanu waxaa caynoobi kownuhaa ay kownu an an ahaanshaheega ayaa caynoobi naasibatan naasiba ay noqoto ka qowlihi tacaala allah subxaana wa tacaala qowlkiisa weeyi wladii amacuu an yakfira lii khaiatii wladii allaha amacuu aan ka quudaraynayo ka rajaynayo an yakfira lii inuu idhaafo khaiatii xumaantadayda iyo geftadayda halkaynu odhan jirnay an taqaca bacda amacin waishfaaqin maadaamaad soo baratay bada cilmi waxay tahay aada soo baratay bacda danin waxay tahay labadaa haduuna cilmina ka hormarin danina ka hormarin naasiba masteriya ku dhaqaaji wax qaydana sheekhuumuu xidhin waa inaga bacda amcin waishfaaqin hadday daba dhacdo wey markaa kolka waxad orasa naasiba masteriya ad waa iska ilaalinta cilmi iyo dhanni iyo waxyaalihii faa'iideyn jiray labada haddii aad ka weydid waa naasibatun masteriya iminka waladii amacu an yakfira yakfira maxaa nasbiyey an baa nasbisay oo antani waa maxay waa naasiba masteriya oo maxaa u daliila de cilmina kama horeeya dhanina kama horeeyo de naasiba masteriyan marka an anta naasibadii maxay noqonaysaa marka anta imse xaala kasoo khulaasoobay marka inu dib ugu noqono waxa ka horeeya de saddex inuu cilmi ka hormarayin oo dani ka hormariyin labada midba ka hormarin hadduu cilmi ka hormaro mukhafafa min athaqiila dhe hadduu dani ka hormarina jaaza wajaaza dhe haddayna labada midna ka hormarin naasib masteriya dhe intamaad garan waayna waa intaasunba wuxuu yidhi sheekhu wa amaa icmaaluhaa anta camal siinteeda mudmaratan xaala ay tahay la camal siiyo fa calaa darbayni fa huwa idmaarkaasi kaa in wuxuu aday calaa darbayni laba qaybood dushooda ayuu ahaaday wadalika soo qadar camal siinta ahan sheega la camal siinayo laba qaybood ay tahay haabitun wadalika arinkaasi kownu icmaalihaa calaa darbayni haabitun mid sugan wey waayo lianna idmaarahaa anta idmaarinteedu imaa jaaizun imaa jaaizun inuu banaan yahay weeyi wa imaa waajibun iyo inuu waajib yahay weeyi abdifataax inada khabarkeeda ima waa mahay ya maxaanu soo baraarujinaa ama ima ama waa isku baan yidhi sooma ama iyadoo maxay oo xarfu shardin hayru jaazim jawaabkeygana maxaa lala xidhiidhiyaa fa baa lala xidhiidhiyaa imaana waa maxay waa xarfu tafsiilun waxaan ka dambe khabar ayn marka waaba khabarkeegi wa amaa icmaaluhaa anta camal siinteeda mudmaratan xaalo ay tahay la camal siiyo fa huwa baan soo qadaraya waa mubtadl fa huwa idmaarkaasi kain wuxuu ahday calaa darbayni laba qaybood dushooda ayuu ahaaday wadalika ay kownu icmaalihaa calaa darbayni thaabitun waa mid sugan lianna idmaaraha anta idmaarkeedu imaa jaa-izun inuu banaan yahay weey waimaa waajibun inuu waajib yahay weey anta idmaarinta la idmaarinayo labaa kasoo bixi idmaar qarin waajib ah iyo qarin jaa-is labadaas maadaama hooyo tahay iyad iska iyadoo muuqatana way camal falaysaa ah baynaynu idhi iyada oo iyadoo qarsoonna way camal falaysaa ah, soo ma hadaba qarinta lafteeda laba usii qaybsami ima an yakuna jaaizan idmaarkaasi wa ima an yakuna ya waajiban labadaa midun munayn idmaar jaaiza iyo idmaar wujuba labadaa midun wey marka idmaarkii jaaiska ah buu inoo sheegaya wuxuu yidhi faljaizu ka banaani fi masaaila faljaizu ka banaani fi masaaila faljaizu ay falidmaaru idmaarka idmaarka aljaa-izu banaan kaain wuxuu ahaaday fi masaaila masaail dhexdood buu ahaaday masaail wada qoraya almasaail mu qoraya fi masaaila masaail markaa jamc buu sheekh ka dhigay masalatayn baa ku ficnaa waa laba masalo keliyaba fi masalatayn in idhaaba ya hos kudhigaya miya araada biljamci fowqa alwaaxidi liannahu lam yadkur iljaa'iza ila fi masalatayn calaa maa yaati saxiix markaa masaa'ilada inuu masalatayn idhaaba ayto sheekhu waxaa lagaga jawaabi karaa laakin de jamca laftiisa waatii laisku haystay ilan jamca qowlka raajixi ayuunbuu ahaan jiray wax saddex ka badan inuu tusin jiray sooma ya qaar baalaba waa itnaan buu tusiyaaba de hadduu itnaan tusiniy muna qowlkaa marinba ya qowlkaasu marayba sooma faljaa'izu markaa kii jaa'iskii faljaa'izu idmaarkii jaa'iska ahaa kan wuxuu ahaaday fi masaaila masaail dhexdeed mid ku sugan buu ahaaday idaahaa ay ida masaaili de saasuu inoo soo tilmaamay idaahaa haddii kale idaahumaa buu ohan laha idaahaa ay ixda masaaili masaaisha midood an taqaca cabdishakuur in taqaca ka oran in taqaca ma in intm intu ma asmaad ba gaar ku tahay ma intu hadda in baan ku idhi inta qum aqum inta qum wa in calaa arbacati aqsaamin wahadihi takhtasu bilaxkaami shardiyatu shardiyada xaggeed geysa shardiyadii geli jirtay ma noqon karto ma noqon karta iska dhow waa khabar sheekh waa khabarkii weeyaanoo masteriye noqonaysa kolka in lama odhan karada ixdaaha ee ixda almasaa'il an taqaca waa in dhacdo bacda caatifin caatif dabadi waa ina dhacdo dabadi waa ina dhacdo caatifkaasina imisay ahayn cabdifataax mutaminkaan kuso marna imisay ahayn afar been maxay ahayn bacda aw bacda alwaaw ya waa gaalkiisa inoo daayo soo socda bacda aw iyo bacd alwaawi ya xataa ma xarfu cadafa xataa fi bacd almawaadici halkay ku jirtay makfuudaaddeed mase mse mase cawad mase xuruf cadafkeed ya xuruf jirkeed ma fi bacd almawaadici halku ajrigula cadafkeed ah. ya bacd lama bacd alfa iyo bacd uma sheekh bacd aw bacd alwaaw iyo bacd uma iyo bacd alfa afartaas ayan ma xuruufta cawaatifta waa intaade bacda caaifin hadee lagu dhaa afartaa wayna iska ilaali sheekh ya an taqaca waa inay dhacdo bacda caaifin caadif dabadi waa inay dhacdo caaifkaasoo masbuuqin lagala hormaray bismin ismi baa lagala hormaray waa ma an mudmara lagu nasbin maya laguma nasbinayo an mudmara lagu nasbin maayo ismigaasoo khaalisin ka maran min ataqdiiri ku qadarid bilficli ficil lagu qadarayo waxaa ka hormaray caaifka deeg caaifka xarfu cadafka waxaa ka horeeya waa ismi waa shardi ismigani wuxuu kasii maran yahay min taqdiiri ficli ficil qadaridiina uu ka maran yahay muxuu uga jeedaa ismi faacilna ma aha ismi mafcuulna ma aha ama waa ismi daat ama waa masderde maarmaynantaaba intaa wey inta haddaynu helno an mudmaro jawaasan in ku nasbinana ixdaaha iyo ixda ah, masaail masaaisha midood <coughs> an taqaa ina dhacdo bacda caatifin caatif dabadi waa inay dhacdo caatifkaasoo masbuuqin lagala hormaray bismin magac ismiga oo khaalisin ka maran min ataqdiiri kuqadarin bilficli ficil lagu qadaro ama waa ismu ismudaad ama waa masder ka qowlihi tacaala wamaa kaana uma sugnaan libasharin bashar uma sugnaan an yukalima inuu la hadlo basharka allahu allah inuu la hadlo ilaa waxyan ilaa muuxiyan xaalow yahay mid u waxyoonayo mooye aw min waraai xijaabin aw muusilan xaalow yahay mid gaadhsiinaya min waraai xijaabin xijaab gadaashii mid ka gaadhsiinaya xaalada u yahay mooye aw yursilay aw mursilan xaalada u yahay mid u diraya rasuulan rasuul mid u diraya inuu yahay mooye bashar lagulama bashar ilaahay lama hadla intaa saddexdaa mid kamida mooyaane saddexdaas baa lagula hadla maxalushaahidkan uga socnaa waa waxaynu uga soconnaa aw yursila ila eega aw yursila sheekhow waxaa lagu yihi an taqaca waa inay dhacdo hiya anti ile faacilka horta iska celi bacda caatifin caatif dabadii haye masbuuqin bismin khaalisin min taqdiiri lficli waanad ku dabaqi kartid horta yursilo waa la nasbiyey maxaa nasbiyey an baa nasbisay soo maade antani waa inay daba dhacdo bacda caatifin waar aw hadhaade masbuuqin bismin ismi ma lagala hormary mise lagala hormari waa lagala hormaray maxaa lagala hormaray waxyan khaalisin min ataqdiiri bilficli ismi faacil ama ismi mafcuul ma yahay maya waa wa waa master waa ismu master de awxaa masterka muxuu noqonaya awxaa awxaa iixaan de sooma awxaa iixaan buu noqonaya masterki kan muxuu noqonaya waxyi waa maxay marka waa ismu master mana ismaster ayn waa ismu master de marka muxuu noqonaya shuruudii way ku dabaqantay de marka waa an mudmara yursila ficlu mudaaric mansuubu ban mudmaratan jawaaza bacda o ormele intaaba markaas kale aw yursila de raab lagu yihaa anta ku qarsoona nasbisa waa an mudmaro jawaasana limaada bacda caaifin bay daba dhacday caaifkaasna waa aweeye fii qiraa'ati man wadalika mithaalkani kaainu wuxuu ahaaday fii qiraa'ati man mid qiraa'adii qara'a akhriyay min asabcati toddobada xaalada uu ka mid yahay binasbi yursila yursila nasbaheega akhriyey wadalika ay ayi nasbude nasbahaasi haabitun wuxuu ku sugnaaday biidmaari an an idmaarinteeda ayuu ku sugnaaday wataqdiiru taqdiirkuna ow an yursila wey ow an yursila wey wa an an walficlu iyo ficilku macduufaani waa laba la cadfayo calaa waxyan waxyan baa lagu cadfayaa ey waxyan waxyan ow irsaalan irsaalan wa waxyan waxyan laysa ma ahan fii taqdiiri ficli ficil adaridiina kuma sugnaa ismi faacil ma ismi mafcuulna ma walow daharad haddii ay muuqato an an hadday muuqato fi lkalaami hadalka dhexdiisa la jaaza waa banaanaan laha mayna saxbayn maxalushaadkii muna kuu sheeginba isagaa kuu sheego wuxuu kugu yidhi maxalushaadkeenu uga soconaa waxa weeye yursilaa la nasbinayaa waxaana lagu nasbinayaa an qarsoon oo oo an yursila weey anta iyo ficilkana waa anta maad garanaysaa antan wax nasbisa iyo ficilkana waxaa lagu cadfaya waxyan waxyana taqdiir ficli kuma jiro oo ismu faacil ma ismu mafcuulna maade mayna mayna ku dabaqmin marka marka waa an mudmane jawaazan bacda aw aayar iskale wakadalika qawlu shaaciri wakadalika sidaa wakadalika madkuurkaa la soo sheegay oo kale wey walxukmu kadalika ama waxaa iska tirahdaa wakadalika sidaasi oo kale weeyi qawlu shaaciri wakadalika saas oo kale weeyi qawlu shaksi dhe shaksi qawlkii shaksigii ashaaciri gabyey sababta shaksi usa qadarna waa maxay gabadh baa iskale maysuun la odhan jiray ya markaa shaksi baa ka dhexeeya de sooma labadooda wakadalika saasoo kale waxaa qowlu shasi shaksi qowlkii shaksigii ashaaciri dee gebiyey ya shaksigii gebiyey qowlkiisa nina u noqon kara gabadha u noqon karaa len wa lubsu caba'atin wataqara cayni axabu ilaya min lubsi shufuufi bay diri ka horeeyey labaytun takhfuqu larwaaxu fiihi axabu ilaa iyo min qasrin muniifin walubsu caba'atin wataqaracayni axabu ilaa iyo min lubsi shufuufi waaklu kusayratin min kisri beyti axabu ilaa iyo min akli ragiifi waaswaatu riyaaxi bikuli faajin axabu ilaa iyo min naqri dufuufi وكالبنيان بحو الطراق دوني أحب إلي من قط ألوف وخرق من بني عمي نحيف أحب إلي من علج عنيف waxaa la ohan jiray maysuun bintu balxa mucaawiya qabay oo uu yidhi kolkii dambe maa radiyat xataa jacalatnii cijlan caliifa kadibna waa sii waxay tihi labaytun guri gabadhii laga keenay ahaydo magaalo la keenay way la qabsan weydaba kadibna waxay u xiisootayba ya halkii miigii ayay u xiisootay labaytun bay tihi guri walkaa waa iska buraanburaysa de iyadoo buraanburaysa ayuu maqlay labaytun guri waa ka xagga hoose kaasi sheegaya miyuu ka soo raray magaalada ayuu keenay kadibna waxay farabadisay inay u jeesho oo u elelado oy u taahdo aabaheed iyo xasuusi ay xasuusatay ilaa masqati rasiya maad garanaysa halkay ku dhalatay sariga kusoo dhigana oo miyiga kadibna maalin maalmaha kamid a ah ayaa maqlay iyadoo abyaadan tirinayso iskaga geeraaraysa waxay tiri labaytun guri guriga oo takfuqu iyo takfiqu waad odhan kartaa waa mimwejee catale labaytun guri takfuqu ay dhabanayso alarwaaxu dabayluhu fiihi guriga dhexdiisa ay ku dhabanayaan ayaa axabu ilaya layga kalgacayla badan yahay min qasrin fooq muniifin la dheereeyey gurigmiigiso ma garanaysa ee dabaysh kolba dhinac kaga imanayso ya kaasaaba anu aan ka jeclaabay tiri oo iga nolol fiicnaa ya dabaq dheer labaytun guri bay tidhi guriga oo takfuqu ay dhabanayso alarwaaxu dabayluhu fiihi guriga dhexdiisa ayaa axabu ilaya laga la badan yahay min qasrin fooq muniifin la dheereeyey wa lubsu cabaa'atin maro adag xidhashadeed maro qalafsan saan iyo waxbaa laga samaysan jiray wa lubsu cabaatin maro adag xidhashadeed wa taqara cayni wa quratu cayni iyo indha qabowsigayga ayaa axabu ilaya layga ragacayla badan yaha min lubsi shufuubi marada yare ree magaalka jilicda sanle ya marada yarada qalabsanayd taasaan ii dhaandabate wa lubsu cabaatin maro cabaayad xidhashadeed wa taqara cayni iyo indha qabowsigayga ayaa axabu ilaya layga kalgacayla badan yahay min lubsi shufuufi maro jilicsan xidhashadeed ah, ashufuuf bidami shiin laa bifatxiha shufuuf waa jamcu shifin bifatxiha wa kasriha shifin iyo shafin baad odhan kartaa waana athawb raqiiq marada jilcsan wey wa aklu kusayratin jab yaro roodhiya cunitaankiibaa diri min kisri beyti gurigayga qolqolkiisa aan ku cuno ayaa axabu ilaya layga kalgacayla badan yahay min akli rakiifi canjeero maraq leh inaan ka dhargo ya jab yaro qalalan inaan cuno kasaabay dhaamo wa aklu kusayrati jab roodhiya cunitaankii min kisri beyti oo guriga iyaga roodhidiisa ama min kisri beyti qolkiisa iyo ardaagiisa iyo qolqolkiisaan ku cuno ayaa axabu ilaya layga kalgacayla badan yahay min akli rakiifi canjeero maraq le cunitaankeeda wa aswaatu riyaaxi dabaylaha dhabashadooda bikulli fajin wado kasta ay ka soo dhabtaan fuuf soo idhaahdaan ayaa axabu ilaya layga kalgacayla badan yahay bay naqri dufuufi narsa garaacitaankeeda ya waxaan la garaacaya kabanadan iyo waxaan magaalada guguuda haysaba tiri dabayshii fuufta haysay <laughs> ya taasaawaan anu ka jeclaabay tiri wa aswaat riyaaxi dabaylaha sawdadkooga bikuli fajin wado kasta ay ka sawdeeyaan ayaa axabu ilaya laga kalgacayla badaya min naqri dufuufi narse garaacitaankeed wa kalbun ay bay tihi aygaasoo yambaxu ciya aturaaqa kuwa guuraynaya duuni aniga sokoday ayaa axabu ilaya laga kalgacayla badan yahay min qidin baso aluufin dadweheshi badan wa khirqun bay tihi wa khirqun min bani cammi naxiifun axabu ilaya min ciljin canifin wakhirqun mid weyda bay tiri wakhirqun deeqsi dhe wakhirqun deeqsi min bani cammi oo ilmaadeeradaya naxiifun oo tamar daran oo weyda ayaa axabu ilaya layga kalgacayle badan yaaba tiri min ciljin gaal cajami caniifin madax adag kadibna saxaabigu furo wuu sii daayay uga soconnaa waa maxay maxalushaadkan uga soconnaa taqdiiruhu taqdiirkiisu waxa weeye bi sheekhu wa lubsu cabaa'atin wa an taqaracayni iyo indhahaygu inay qaboobaan maxalushaahidku waa maxay taqara ayaa lagu nasbiyey an mudmara jawaazan bacda waaw bacd alwaaw bacd alwaaw maxaana ka horeeya labisa lubsan master baa ka horeeya muna ka madhan ah, alkhaalis min taqdiir ilficil waka marka markaa labadii kale uu kaaga tegey de kale fa'dii iyo humadii wuxuu kusoo maray maxay mutamimada lagu soo sheegay soo ma yaa xasuusan mahdi ma xasuusantahay daliiladii u keeni jiray ma xasuusanid waaya cabdinaasir ya muxidiin ya cabdisataan ya cali madax ma xasuusantahay sheekh aaden ma xasuusantahay yaa inaga fujinaya alkaa caawo inii waqat lii sulaykan uma acqilahu ay kathawri yudrabu lama caafat ilbaqaru ah, uma acqilahu inii waqat lii sulaykan uma acqilahu kathawri yudrabu lama caafat ilbaqaru ah, kitaabka kuu qorya malaaniyo ya ah. wayahay kii kale muxuu aha lawlaa tawaqucu muctarin faurdiyahu ma kuntu uhiru atraaba calaa tirabin soo intaa mayn labadii kal ya mu qoriya anihii mu qoriye taa hoos bad ireegi lahayd sooma waka la socda waaye halkaasina wakaa tusaaleya sheg way naga baxday hal baan haysanaa marka jawaasu nagu qadara waa bada bacda owha isku odhan tahay marka waa bacda caaطifin masbuuqin bismin khaalisin min taqdiir اficli intaas ka xifdida mayn ahaniyatu talabaad an taqaca waa ina dhacdo eh, anti bacda laamljari laamta laamuljarka la dhada dabada waa inay dhacdo sawaaun waxaa mid a kaanad ahaataya hiya iyadu litacliili cillo u ahaataya ow lilcaaqibati caaqiba u ahaataya ow zaaidatan zaaida ahaataya fari male bacda laamta loo yaqaano laamuljar ya waa laamti laamukeyl odhan jirsa ma garanasaa ajribaan kuso marnay jawaasa soo may ahaan jirin halkin weyde athaaniyatu talabaad an taqaca waa inay dhacdo hiya anti bacda laamiljari laamta laamiljarka la dhado dabadi waa inay dhacdo sawaaun waxaa mida kaanad ahaataya hiya laamtaasi litacliili cillo u ahaataya cillo u ahaatayaayo waxan hore ee laamta ka horeeya wuxuu cillo u yahay waxa ka dambeeya oo waxa hore waa sababkii waxa dambana waa musababkii de mn waxa hore waa sababkii waxa dambana waa musababkii dhalanaya soomade ka qawlihi tacaala waanzalnaa waan soo dejinay nebi allow ilayka adiga ayaan kugu soo dejinay adikra qur'aanka ayaan kugu soo dejinay litubayina inaad u cadayso darteed linnaasi dadka maa nuzila ilayhim haye litubayina laam baa ficilkii gashay laamtii ha gashe laamta waxa ka horeeya oo inzaalka lagu soo dejiyey eh, nebi moxamed maxaa ka dhalanaya cadaynta oo de cadaynta lama helan haduuna inzaal jirin mn markaa mana mn waxaa ka horeeya muxuu cilo u yahay waxaa ka dambeeya inuu caddeeyo wa waa musababkii dhalanayay muxuuna ka dhalanaya dee soo dejinta mana sande wa anzalnaa ilayka dikra baan kugu soo dejinay maxaanu kugu soo dejinay litubayina inaad u cadayso adigu aan linaasi dadka maa nuzila ilayhim tubayin waa ficil mudaaric mansuubun bian mudmara jawaazan bacda laami tacliili xarfu jarkaas muxuu jiraya halku jira maaa muxuu noqoni ya waa laamjir buu noqonaya laamjir buu kaa noqon soo saama waka ila laamtan iyadu daataanteeda waxba uma nasbinayse an mudmaro jawaasana nasfisa iyo wa qowlihi tacaala allah subxaanahu wa tacaala qowlkiisa u yihi anagu fataxnaa laka waan kuu furnay nebi allow fatxan furitaan baanu kuu furnay fatxigaasoo mubiinan cad laazim mubiinan wax cadaynaya mucadana u noqodaa laazimna u noqdaa mubiinan cad liyakfira inuu kuu dhaafo darteed laka adiga allaahu ilaahay ma taqadama min dembika wamaa taahara maaluhaahidku waa maay waa liyakfira weyaan maalushaahidku oo waxay cillo u tahay fatxiga ayaa sababkiya maxaana ka dhalanaya waxaa ka dambeeyo dembi dhaafka oo nebi maxamed waxa loo dembi dhaafay markii maka la furay ya dee saasa ka dhalan len meer saas ka dhalanaysaa ya saasaa ka dhalana sooma ya ila saa weeyaan marka macnuu saa maahe waxa cillo uu noqonayaa afarta arrimood baa isku xidhana aayadda ka dambeeya ah, innaa fataxnaa laka fatxan mubiina liyakfira laka allahu ma taqadama min dembika wamaa taahara wayutima nicmatahu calayka wayahdiyaka siraatan mustaqiima wayansuraka allaahu nasran casiiza afarta arrimood baa isku xidhan afarta arrimood waa maxay waa ta waa maay waa itmaam nicma ta saddexaadna waa maay alhidaayau ila siraat mustaqiim ta afraadna waa maxay xusuulu nasri lcasiiz ya afartaasi ayay cillo noqonaysaa marka marka afartaasi rasuulka waxaay u kulmeen markii maka u furtay markii maka u furtay markaa saasay noqonaysa lakin makfirada keliyaha odhan de waa khatar wey manayn afartaasi waxay u kulmeen markii u dhacay fatxu maka waxaa soo naqlinaya ibnu hishaam laftiisa waaad kawaxaad ka egi karta shuduuru daabka inaga laftina w inoo soo naqlinayaa xaashiyadu waa soo naqlinaysaa marka maxalsheedkan uga socnaa waa maxay waa liyakfira an mudmara jawaazan bacda laami kayd ama bacda laami tacliil mayna intaabahayn aw lilcaaqibati ama caaqiba u aato caaqibo cidhibtii damuun baa noqotay sida ka qowlihi tacaala allah subxaanahu wa tacaala qowlkiisa weeyi faltaqata waxaa qaatay hu muuse aalu fircawna fircawn aalkiisiibaa qaatay liyakuuna inuu ahaado unbay caaqibadii noqotay caduwan cadow inuu u ahaado iyo waxasanan murugo lahum xaalo iyaga u sugnaaday fa laamu laamtu hunaa halkan laysat umay ahaanin laamtu litacliil cillo umay ahaan waayo liannahum aalu fircawn lam yaltaqiduu umay qaadin muuse lidaalika ay liyakuuna lahum caduwan waxasanan umay qaadin wainama iltaqatuu waxa unay u qaadeen hu muuse liyakuuna inuu ahaado lahum iyaga qurnata caynin indhaqabo inuu noqdo fa kaanad waxay ahaatay caaqibatuhu ay caaqibatu liltiqaai ah, iltiqaadka iyo qaaditaanka caaqibadiisii ansaara inuu ahaaday caduwan cadow iyo waxasanan murugo lom xaalo iyaga usugnaaday marka caaqibadii baa noqotay maxay hawshan laakiin cillo maaha dee tacliilya markaa ma noqonayso oo marka horeba umay qaadanin maxay inuu saa u noqdo ya qurata caynin lii walak bay tiri soo ma ah, qurata caynin walak kolka horeba waxay u qaadin indha qabowsi bu ah sooma laakiin caaqibada iltiqaadku muxuu noqday iyo sayruurdi muxuu noqday u ahaaday ya liyakuna lahum caduwan waxazana waa laamtii un eeg waa laamtii laamujerka ayd lakin macna ahaan sayruuray noqonaysaa ama laam xaqibay noqonaysa lakin tacliil ma noqonaysa de intaasi duwan yihin marka faltaqada waxaa qaadayhum muuse aalu fircauna baa qaaday liyakuna inuu ahaado lahum xaalo iyaga u sugnaaday caduwan cadow iyo murugo falaamu laamtu hunaa halkan waa aayadane laysad may ahaanin hiya laamtu litacliili cilo umay sugnaan waayo liannahum aalu fircawn lam yaltaqiduu may qaadin hum muuse lidaalika ay liyakuuna lahum caduwan waxasana wainama altaqaduu waxa uunay u qaadeen hu muuse liyakuuna inuu ahaado qurata caynin inuu ahaado lahum ayaga fa kaanad waxay ahaatay caaqibatuhu ay caaqibatu liltiqaadi de iltiqaadka caaqibadiisii ansaara inuu ahaado lahum ayaga caduwan iyo waxasana aw zaaidatan ama zaaida inay noqoto zaaid ba iska noqonaysa hiy waaqicatu bacda ficli mutacadin ficil mutacadi mafcuul talaabaiyo dabadii ta dhacda la hahda maxay zaaida ya ficil waxay iska daba dhacaysaa maxay ficil mafcuul gudbaya dabadii bay dhacaysaa maxaa la ohanaya marka dee qur-anka dhexdiisa waa siliya tawkiid wey ka qawlihi tacaala allah qowlkiisa weeye inamaa yuriid llahu allah waxa unu doonaya liyudhiba inuu tagsiyo cankum idinka arrijsa inuu idinka tagsiyo ahlalbeyt iyo ahlalbeyti ahlulbeytkiyo maxal shaahidku waa maxay u fiirsa iminka yuriidu sow mafcuuluma gudubto haadhade maxaa daba dhacay laam baa daba dhacay laamkani waa maxay marka laamkani waa zaid wasiliyo tawkiide ya liyudhibe ay idhaaba rijside lean masteriya meesha ku jirto soo xarirase waaba mafcuulkii uruudide marka laamkani waa maxay waa zaid marka saddexdaasay kuu noqon mid ima an takuna litacliili wa ima an takuna lilcaaqibati wa ima an takuna zaaidatan zaaidana xilmay noqotaa mataa baan ku yihi hiy alwaaqicatu bacda ficlin mutacadin faa'idada laba keenana waa maxay litawkiide wasiliya tawkiid tawkiid macnaha ad keenaysa falficlu ficilku fi haadihi tani dhexdeeda xaalada wahaada tan almawaadici ee mawaadicda mansuubun mid la nasbinayo weeyi bian baa lagu nasbinayaa mudmaratan xaala ay tahay mid la idmaaray oo la qariyey walow idhirad hadii la muujiyo hiya anti fi lkalaami kalaamka dhexdiisa lajaaza waa banaanaan lahay ila idmaarka waa idmaar jaaize wakada wlxukmu kada xukunku saasoo kale weeyi bacda kay dabadeed kaydii aljaarati jaaradaay kayda jaarada ana xukunku waa saasoo kale way idmaaran tahay lakin idmaarkaasi bacda kay aljaara waa waajib wey iska ilaaliya bacda kay aljaara waa maxay idmaarkiisu waa waajib wey kuwanaan kasoo sheekeynaynan idmaarkoog waa maay cilada maxaa kulminaya idmaarnimadunbaa kulminaysa de maadaamo labadii anoodba ay qarsoon yihiin ba kulmisay e eh, laakin midna waa wujuub midna waa jawaaz walow kaana haddii aan laa bu yihi sheekhu alficlu ficilku haddii aan laa aladii ficilkoo dakhladay gashay caleyh ficilka dushiisa allaamulaam maqrunan mid lala xidhiiriya bilaa la wajaba waxa waajibay idhaaru an an in la muujiyo bacda laami laamta dabadeed xaalad ay ahaatay sawaan waxaa mida kaanad ahaataya laa la naafiyatan naafiya ahaataya wa tilka taa naafiyadii kalatii ta oo kale weeyi fii qowlihi tacala allah qowlkiisa ku sugan lianlaa yakuuna lianlaa yakuna si aan ugu sugnaanin linaasi dadka cala allahi ilaahay dushii xujatun xuja bacda arusuli aw zaaidatan zaaid ahaataya wa tilka taa zaaidadii kalatii too kale wey fii qowlihi tacala ala qowlkiisa ku sugan lianlaa yaclama ahlulkitaabi lianlaa yaclama liyaclama si ay u ogaadaan wey ila laamtu waa siliyo tawkiida lianlaa yaclama liyaclama si ay u ogaadaan ahlulkitaabi ahlulkitaab ey liyaclama ahlulkitaabi ahlulkitaab si ay u ogaadaan u fiirsa sheekh matnigaan kusoo bastinay intan ficilkii haddee laamuja xagga hore u ka maro waxaynu isla qaadanay in lagu nasbinayo an mudmana jawaazan bacd laami key sawma ama bacd laam tacliil badho haddaba waxa dhacay waxa soo kordhay iyadoo ficilkii laamkii uu galay ayaa lala xidhiidhiyey laa laadaasina waa laba mid ima an takuna naafiyatan wa ima an takuna zaa'idatan maxaa la samaynaya ya maxaa la samayn fa tudharu laa hayru maynaan intaa soo marin fa laa hayru waa la muujin wax kale ma jiro u fiirso adu liallah soo ma arkaysin iminka hamsadan yaa iskale anta meesha nasbinaysa anta ficilka nasbinaysa hamsadeediiba wey iyadiina me laamkanay ku dhex jirtaa shadkanba halkanay ku dhex jirtaa ma fahamta sheekh laadanna waa maxay waa naafiyadii wey eeg u fiirso marka lialla allaamu xarfu jarin wa tacliilin an xarfu masdariyin wa laa naafiya intaasay iskugu jirtaa meesheed saxiix wala la yakuna ficlu mudaaric mansuubu bian mudmara miya meesootan muuqatabade an maanad arkayn meesha maan dhalaada an ma arkaysin way noo muuqataa waay markaa u fiirso qaacido si ay noogu sugnaato maxaan idin idhi ficilkii ay ka hormartay laamuljar waxaa lala xidhiidhiyey la ama ha noqoto naafiya ama ha noqoto zaaid de qur-anka dhexdiisa zaaid maahe waa sil iyo tawkiid baa la odhanaya sil iyo tawkiid wey baa la odhan haddee caynkaasi ay dhacdo nuuntii waa la muujinaya wax kalena kuma banaano sheekhu wuxuu kusi yidhi fatudharu laa hayru abshakuur laa hayru maxaan u godaya laa hayru ka waran halkaas may soo yar taagan ay maxaan ahay ma laa Ah, baara idaaf ayr waxay ku jirtaa dee bacdi iyo waxyaalihii idaafadahe eh, laazimayay ku jirtaa waana meeli la odhan jiray xudifa almudaafu ilayhi wanuwiya macnaahu wk waa meelihii waa xaaladii mebniga ahayd bade eh. manande xaaladii mebniga ahan jirta manesha waaba intii wey marka wax kale kuma banaana waa muujinaya ta u fiirso lianlaa yaclama haddee maana la odhan iska tira ka waran lianlaa si ayna u ogaanin haddaynad la socon waad odhan lan laadan haddaynad geranin maanad oranayn laadan waa maxay waa sili iyo tawkiid naafiye mabaahaba markaas ka ilaali liallaa yaclama si ay u ogaadaan wey oo laadan maxaa ku dhacay dee sheekh waa sili iyo tawkiid haye antina waa tan muuqataba ficilka nasbinaysa ya ficilka anti nasbinaysin me waa tan joogtaba hamsadeedii aad ku dhawaaqaysid mayna basiid bayn marka markaa qaacidadan waad fahamtay mayla tag walow kaanat ilaamu halkaa mid baan ku marnay marka waa maxay taasi labaan ku marnay an ujeeda laba masalo labada masalo waa maxay waa labada masale ee anta idmaarkeegu uu yahay jaa-is masalada koobaad an taqaca bacda caaطifin masbuuqin bismin khaalisin min taqdiiri اlficli masalada labaad an taqaca bacda laami اljari sawaء kanat litacliili aw lilcaaqiba aw zaa'ida xukun kalaa kuu raacay oo ah ficilkii laamtu ay gashay haddee laa lala xidhiidhiyo ka waran fatudharu laa hayru wana basidayn walow kaanat ilaamu laamtu haddii ay ahaata bu ihi masbuuqatan mid lagala hormaray bikownin kown kownkaasoo maadin maadiya kownkaasoo manfiyin la anfiyey wajaba waxa waajiba wajaba waxa waajibi idmaaru an an in la idmaariyo ayaa waajibi sawaan waxa mida halkan waajib kuu ka gudagelaya marka sawaan waxa mida kaana ahaaya almudiyu maadigu fi lafdi xagga lafdiga ahaaya walmacnaa iyo xagga macnahaba naxwa maa kaana allahu liyucadibahum aw fi lmacnaa ama xagga macnaha unahaya faqad oo keliya naxw lam yakun illahu liyakfira lahum wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa haadihi tan allaamu ee laamta laamaljuxuudi baa lagu magacaabaa wuxuu leeyahay sheekhu waxaad ka warantaa ficilkii laamtii baa ku jirta le laamtu laamuljar wa isleeyihin eg laamuljuxuudda lafteed mina laamuljarhayn macnuun bay ku kala duwan yihin laamtii bay ka hormartay hase yeeshee waxaa soo galay meesha kaana maa lagu anfiyaa taagan ama yakun lam lagu haddaad kaana aragtid ma un baa lagu anfiy haddaad yakun aragtidna lan baa maxaa la samayn marka anti waa la idmaarinaya waxaynu kusoo marnay matnigiyo muxuu inagu yidhi fatudmaru laa hayru saynama odhan waa la idmaarinaya idmaarkaasi waa idmaar wujuuba deesha wakulu laamin qablaha maa kaana aw lam yakun faliljuxuudi bana wuu kuusii caddeeyo wuxuu yidhi maadinimadaasi ha noqoto xagga lafdiga iyo xagga macnaha lafdigii waa u maadibade waa ka maadiba sida wama kaana la wamaa kaana law allah muu ahaanin dee lafdi ahaan waaba umaadi macna ahaanna waa umaadi labadii mayna umaadian ya liyucadibahum wamaa kaana allahu allah muu ahaanin liyucadiba mid cadaabaya ay huwa rabbihum ayaga walxaal anta adigu fiihim ayaga dhexdooda aad ku sugan tahay maxalusheedkan uga soconnaa waa maxay liyucadibaynu uga soconnaa laam baa ku jira laamkii xarfujarka ahaa ha ku jira kaana maa lagu anfiyaa ka horaysa waa mudmaratan wujuban bacda laami ljuxuudi le daabidkeygii baad heshe ama manfinimadaasi maadinimadaasi waa xagga macnaha un eeg eh, macna ahaan bay maad u tahay laakin lafdi ahaan waa mutaaricba waa maxay lam yakun ilaahu allah muu ahaanin macna ahaan waa u maadi laakin lafdi ahaan waa maxay de sheekh waa mutaaric soo ma lam yakun ilaahu allah muu ahaanin liyakfira mid u dhaafaya ay huwa rabbi lahum ayaga mid u dhaafaya muu ahaanin maxalushaahidkeenu waa maxay liyakfira weyan maxalushaahidku mansuub ban mudmara wujuba bacda laami juxuudi laamtana waxaa la dhahda laamjuuude laamtana waxaa la dhahdaa laamjuuud baa la dhahda watalakhasa waxa soo saafiyoobay watalakhasa waxa soo miirmay miida soo mataqaanaan kolka subag iyo hemaarka lakala shiido soo in yaro saxdi ma soo hadho waa intiida murtidii intani watalakhasa waxa soo saafigaroobay ana halaaa xaalatin saddex xaaladood kaainaatun inay u sugnaadeen lian an inay u sugnaadeen bacda laami laam dabadeed xaalada ay haatay antu anta daba dhacda laamta saddex xaalo yeelanaysa wujuubal idmaari idmaar waajibnimadii ka bedelo ismiga wadalika wujuubul idmaarkaasi kaain wuxuu ahaaday bacda laamiljuxuudi laamta laamiljuxuud la idhaa dabadeed wa wujuubal idhaari idhaar waajibnimadii wadalika wujuubulidhaar id اktarana waa marka ula xidhiidhsado alficlu ficilku bila la wajawaaz alwajhayni iyo labadii wej oo banaan labadii wejba way banaan yihin inay muuqato iyo inay qarsoonaato de weeyaan wadalika jawaaz lwajhayn kainu fima baqiya intaa intii kasoo hadhay buu ahaaday qaala allahu tacaala allah sarreeye waxa uu yidhi wa umirnaa waxaa nala amray linuslima inaanu u hogaamsano lirabi lcaalamiina caalamiinta rabbigood wa qaala tacaala lay amray lian anta imise xaalo yeelata marka bacda laamil jiri saddex xaaladood wujuubalidmaari wujuubalidhaari jawaazalwajhayni mana saddexdaa yeelan mataa xilli may waajibilidmaar tahay bacda laamil juxuudi haskuma muujin xilli may waajibilidhaar tahay wujuubalidhaar waa waa ficilka marka la eeg laamiljar way gashay soo ma laakin maxaa dhacay laabaa kasii dambayso loola xidhiidhiyey sawaaun kaanat naafiyatan aw zaa'idatan markaana maxaa waajiba in la muujiyo banaanka la keenaba iyo jawaaz wajhayn waana la muujin karaa waana la dayn kara waana la dayn karaa waa la qarin karaayo waumirnaa linuslima way qarsoon tahay waa la muujin karaayo wa waumirtu lian akuna way muuqataaba mayna saxayn marka anta xaaladaheegu bacda laami waa saddexdaa weeyi marka jawaaskii waxaanu ka qaadanay laba waa bacda caaطifin masbuuqin bismin khaalisin min taqdiiri اlficli bacda laami ljari iyo hal wujuba waana bacda laami ljuxuudi wallahu aclam subxaanaka allah wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk